bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmتaqiina wla cudwana ila clى الظaalimiin وأصلي وأsلم عlى المبعوث رحمة للعاalمين محمد بن عبد الله khاتم النبيين وإmام المرسلين وعlى آله وصحبه والتابعين وmن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أmا بعد waa dersigii afar iyo afartanaad ee kitaabkii التنبيه في الفقه للإmام الشhيkh أبي إسحاaq إبراهيم بن علي بن يوسف الشhirازي رحimه الله تعالى ونفعna بعلمه waxa uu ka bilaabmaya qowlka waliya musanifku raximah اllahu tacala fi baabi zakati اlfitr wاlwaajibu minhu saacun bisaaci rasuuli اllahi salى اllahu alayh wala alih waslm wahuwa khamsatu arطaali waثuluثu bilbagdaadiy wayajibu dalika min alaqwaati alati tajibu fiha الzakaatu wahiya اtamr wالzabiib wاlbur wالshacir wama ashbaha waxaynu kusoo guda jirnay zakaatu lfitridii waxaynu ka soo baxnay xukunkeedii iyo cidda ay ku waajibayso iyo cidda ay ka waajibayso waxaa kaloo aynu soo aragnay waktigeedii oo aynu markaa tilmaanay waqtiga ay waajibtaa sida muctamadkaa inuu yahay marka ay qoraxdu dhacayso maalinta ramadaan u dambaysa qowlna uu tilmaamayo marka waagu baryayo xujadiisana waynu sheegnay waxaananu sheegnay sida afdalkii inay tahay in la bixiyo qabla khuruuji الnaasi ilى الصalaaة kama fi xadiiثi ibni cumar radi allahu tacala canhuma fi الصaxiix amara an tukhraja qabla khuruuji الnaasi aw an tuؤadى qabla khuruuji الnaasi ilى الصalaaة iyo sidoo kale xadiid ibn cabaas radi allahu canhu laga wariyo oo culamada qaarkood marfuuc ahaan ay u sugaan man adaaha qabla الsalaati fahiya zakaة maqbula man adaaha bacda الsalaati fainamaa hiya sadaqaة min الsadaqaat waxay markaa tusinayaan afdalku inuu sidaa yahay laakiin waajib dee ma aha oo waxaa sugan saxaabadu ridwaan ullahi calayhim inay qadimi jireen zakaatulfitrida oo maaragtay ay bixin jireen qabla alciidi biyowmin aw yowmiin ciidda ka hor maalin iyo lababa horteed inay markaa bixin jireen ayaa sugan oo axaadiistu ay tilmaamaysaa sidoo kale de waxay culimmadu leeyihiin waa daatu sababeyn zakadani laba sababood bay leedahay waa ramadaanna in wax laga soo gaaro shawaalna wax laga soo gaaro labadaas sababood bay leedahay shaygana labadiisa sababood mid ahaan haddii la helo waa la bixin karaayo waa la samayn karaa oo maalan kafaaratyamiinki oo kale dee laba sababood bay leedahay dhaartii qofki inuu dhaarto iyo inuu dhaartii jabiyo marka markuu dhaarto kadib isagoon dhaartiiba jabinin kafaaradii wuu bixin kara lannahu wujida axadu sababayni xadiidka nabiguna alayhi salaatu wasalaam saasa daahirkiisu uu tusayaa waan dhaartaa markaasaan haddana arkaa inaan markaa sidaas sida kadisan ay ka khayr badan tahay deetna kafaaraan bixiya haddana wixii khayrka badnaabaan la imaada marka in kafaaradii la bixin karo qabla alxinfi ayaa uu tusinaya sidoo kale de culammadu ridwaan ullahi calayhim marka uun qolada daahiriyada laga reebo isku wada raacsan yihiin in qabla alciid la bixin karo ciidda ka hor in la bixin karo aanay wax basiya lahayn qolyo un daahiriya abaa diido oo xadiidka amara an tukhraja qabla an tuaddaa qabla khuruuji الnaasi ilى الsalaa amarka amaradaasi ka fahmaya wujuub laakiin ummaddu way ku khilaafsan tahay arrintaasi sidoo kale de waqtu jawaas macalkaraha jirayso waa salaada dabadeed salaaddii ciidda dabadeed haddii qofka bixiyo wax dembiga ah kuma laha iska caadi culammadu xadiis markaa sanad ahaan aanu asixino laakiin de caleyhi alcamal cinda caamati ahli اlcilmi qiisaduna ay maaragtay xoojinayso ayay waxay dhaystaan aqnuuhum an an awaafi fi hada اlyowm abu macshar ayaa xadiidka wariye oo waa nin daciifa laakiin saynu tilmaanay de xadiidkii amara an tuaddaa waxay nusuustii kale tilmaantay in la qadimayo sheegaysay in aanu amara an tuaddaa qabla khuruuji naasi ila sala salaada subax dabadeed yani salaada ciidda ka hor oo dee waaberiga ah in la bixiyo inaanay waajib ahayn taa suganee bukhaariyaba ay wariyeen qabla alciid biyowm aw yowmeyn in la bixin jiray ayaa tusinaysa ana hada alamra laysa liliijaab wainamaa huwa lilistixbaab markaa ka horraysidiiyo ka dambaysiinbada way banaanaanaysa mar haddii amaradii ay istixbaab noqotay laakiin maalinta ciidda lagama dibdhigi kara bay leeyihiino waxay cuskanayaan xadiidka aynu nihi sanadkiisu waxbaa ka yarsiaho aqnuuhum can iawaaf fi hada alyowm wareeggii masaakiintu ay maaratay meelaha dadka wax weydiisanaya dawarsanayeen ka kaafiya maalintan ciidda marka maalinta ciidda dee haddii aan la siinin lama kaafiyo marka in maalintaa laga dibdhigaa waa xaaraan bay u badan yihiin culamada islaamka oo qoraxdu ay kaa dhacdo adigoon bixinin haddii marka taasi ay dhacdana dee waa la baxaya tan xadiidkan maaratay man addaha qowla salaa fahiya zakaatun maqbuula oo xadiidka sanadkiisa dee waxbaa isaga laftiisa ku jira maqaal ku jira lakin hadii uu asaxo dee ma sheegayo ciidda ama salaada horteed in la bixiyo inay waajib tahay ma sheegayo fa hiya zakaatun maqbula waa zaka la aqbalay salaada kadibna waa sadaqatu min asadaqaat sadaqa min sadaqaat maxay tahay iyada lafteeda lan xaaraan maaha sadaqa min asadaqaat maxay tahay duu qofku ma leeyahay waxaa laga yaba dadka horod u fasirtaan sadaqa min asadaqaat yani waa sadaqadihii sunnaha ahaayo tii waajibkaa ah, waqtigeeda uu kaa dhacayo way dee wax jirana maaha sadaqa min asadaqaat yaa yidhi waa sunnihii bay ka hadlaysa sakada inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin walcaamiliina calayha waa maxay waa zakawaadkii marka inama hiy sadaqatu min asadaqaat yani wa weeye tacbiirka un baa la kala duway zakaatu maqbuula sadaqa min asadaqaat marka in yani fadiila ay meesha jirto ayuunbaa soo bixi karaysa laakiin eh, in ay xaggan xaaraan tahay aggan xadiidka maaratay kuma jirto sinaba loogama fahmayo sadaqa sadaqadaha ka midii de sadaqada sadaqaadka ka kay xaaraan laakiin fadiiladii ay dheeraadkii ay ka lahaan lahayd sadaqadihii unbay la mid tahay kale la bixinaya unbay la laakiin dheeraadkii ay lahaan lahayd ee fadligii ay lahaan lahayd baa meesha ka baxay wuxuu ihi walwaajibu minhu haddaba inta waajibaysa mika halkan waa laga gelayaa qadru lwaajib walwaajibu minhu waxaa ka waajibayaa saacun weeyi waa galaan bisaaci rasuulilah sal sl galaankii waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam wax lagu xisaabi jiray ah waqtiga nabiga lagu xisaabi jirayna wuxuu yihi sheekhu wahuwa khamsatu ardaalin shan rodol weeyi iyo wauluun rodol maarata tedaloolow daloolkii bilbaqdaadiyi marka rodolkii baqdaad ama ciraaq lagu xisaabiyo inay sakadani saac tahay u daliila xadiidkii abu saciid alkhudri radia allahu canhu kunaa nukhriju sakaata alfitri saaca min tamrin aw saaca min shaciirin aw saaca min zabiibin falama jaa mucaawiyatu wajaءat isamraau qaala araa mudda min hada yacdilu muddayn qaala abu saciidin ama ana falaa azaalu ukhriju kama kuntu ukhriju fii cahdi nabiyi sala اllahu alayhi waala alihi wasalam marka Eh, saac weeyi saacana waa laysla ogol yahay saacii haddaba imisuu noqonaya wuxuu yihi shan rodol iyo ulus rodolkan horeynu usoo aragnayo boqol iyo sideed iyo labaatan dirham iyo afar subuc weeyaan boqol iyo sideed iyo labaatan dhibic eh, toddobiyo konton dirham ayuu noqonayaa dirhamkiina dee horaad u taqaanee waa laba dhibic sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatan intaa isku garaaco waxaa kuu soo bixi doonta laba kun iyo afartan markaa laba kiilo ayuu noqonaya iyo afartan garaam wayajibu dalika min alaqwaat alatii tajibu fiiha azakaatu wahiya tamru wazabiib walburu wshaciiru wamaa ashba halkana wuxuu ka gelayaa jinsu lwaajib waajibkani jinsigiisii maxaa laga bixinaya waxaa la bixinaya muxuu yaha majinsu lmukhraj waxaan la bixinayo muxuu yahay wayajibu dalika wuxuu ka waajibaa wuxuu yihi min alaqwaat quudkii raashinkii alatii tajibu fiiha zakaatu wixii la quudanayee maaragtay lagu noolaanaya raashinka laga dhiganayay ee zakadu ay ka waajibaysay markaa laba shardi buu meeshili inuu wixii quut yahay iyo inay zakadu ka waajibayso marka haddaanu quutba ahayn oanu raashin ahayn de zakadii markaa ma gelayo haddii aanay zakadu ka waajibinna iyadana ma gelayo waxa uu laga fahmay labadaaba labada qaydba waxaa laga fahmay asnaaftii waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam la bixinay oo abu saciid alkhudri radia allahu canhu ayaa wuxuui kunaa nukhriju zakaata alfitri saacan min tamrin aw saacan min shaciirin aw saacan min zabiib kuwaasaanu bixinaynay dee waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida hadalkiisu uu dhacayo sidoo kale xadiidkii ibni cumar farada rasul l sl zakat alfitri saacan min tamrin aw saacan min shaciirin waa markaa wixii de iyaga markaa raashinka u ahaa ee ay cunayeen markaa markii la fiiriya de waxaa la arkayaa in dhammaanteedba intaa ay hadda magacabanayba ay wada yihiin wixii dee ay quudanayeen ay wada yihiinna wa markaa zakadii ay ka baxayso mucasharaadki oo jinsuhu lquutu min almucashari waa kii kulahaa marka istiqraagii ayaa arrintani keenay wixii aan markaa zakadu ka bixin imika hilibkii oo kale dee laguma bixin karo hilibkii zake ma laha marka waxay leeyiin culammadu xataa haddii meeluu qofku joogo hilib u laga cuno wax kalaba lahayn oo intaasu la cuno intaasu lagu nool yahay isagii markaa ma gelayo zakaatulfidridii noqon maayo waayo zakawi baanu ahay wa ama alaaqitu caanihii caano booraha ahaa ma dhahna fadhiyey faqad yani waa engegnaa wey caanihii la qallajiyey faqad qiila waxaa la yidhi yajuusu wuu bannaan yahay in sakaatulfitri loo bixiyo wa qiila waxaa la yidhi fiihi qowlaani maya laba qowl baa ku sugan sida saxdiina waa laba qowl ay ku sugan yihiin aqidka waa caanihii la engejinayo oo la fadhiisinayo oo dee caano laga dhigayo laakiin berigaa hore de lmku waa daqiiqe aqidku waa caanoboora u um, laakiin waa caanihii oo kuuskuusan oo fudfudaho maaragtay dee qofku calashan karayo weeyaan marka way samayn jireenoo dadkaa reer miyiga yihiin waxay samayn jireen marka xooluhu u irmaan yihiin ee caanuhu u badan yihiin ayay de ka cabayaanna ka isticmaal kalena way fadhiisiisan jireenoo way dhigan jireen deetana jiilaalka marka maaragtay xooluhu guraan ayay bayde biyaha ku ridanayaan dee way qasanayaan sida imikaba caano booraha loo qasto ayuunbay u qasanayaan deetana caanahooda ayay iska cabayeen haddaba aqidkaasi zakadii miyuu gelaya hadduu raashin noqdo dadki u raashinka u ahaa maalan miyigaba ku noolaa raashin kale ba isticmaalayna caanaha iyo biyaha uu isku darsanaya caanahii o dhanna de way daba soconayaan caanihiina lamid bay noqonayaan miyey iyagu akada may gelayaan zakaatulfitri eh, dhinac marka la eego de waa quut dadkaasi waa kuwa quudanaya laakiin dhinac kale marka la eego de zakawi baanay ahayn oo wax zakadii ay ka baxdo ayaanay ahayn ila waxaana waa zake maanta la bixinayaa markaa haddaba eh, qowl wuxuu leey way gudaysaa oo xadiidka abu saciid alkhudri ayaa bukhaariga waxaa ku jirta kunaa nukhriju fii cahdi الnabiyi salى اllahu alayhi wala alihi wasalama yowma alfiri saacan min طacaam saac raashina ayaanu bixin jirnay qaala abu saciid wa kaana طacaamuna الshaciira wالzabiiba wاlaqia wالtamra waxa uu ahaa buu leeyahy markaa raashinka aanu aanu cunnaa heed iyo zabiib iyo caanaha fadhiya iyo timir burigana dee iyadana axaadiista qaar baa sheegtay oo qabadigaya markaa shanta ayaa soo maaragtay aroortay in waktigii nabiga aleyhi salaatu wasalaam la bixin jiray heedii iyo qabadigii iyo zabiibkii iyo timirtii iyo aqidka caanaha fadhiya marka haddaba qowl wuxuu leeyahay caanahaasi way gudayaano de caanihii kalena waa lamid une kuwii ataa dareeraya waa lamid ee aan la fadhiisiin meeshii ay raashin ka ahaayeen wa kale lagu cunayna caanahaasun la quudanayay iyagiibaa ayaa zaka ahaan loo bixinayabu qowlka muctamadkiileey isagoo xadiidka markaa qaadanay qowl imaamku uu leeyahayna wuxuu leeyahay may gudi maayo maxaa yeelay dee ma aha wax zakawiya saynu hore u tilmaanay markaa mar haddaanay zakawi waay la mid yihiin hilibkii dadkii quudanayay oo kale kuwaasina madhabku wuu isla ogolyahay inaanay taasi zake ka guday wuxuu yihi wayajib اlfiطraةu mima yaqtatuhu min hadihi اlajnaas weli waxaynu ku jirnaa un mukhrajka ama waxaan la bixinayo shuruuddiisi iyo sifaadkiisiiye watajibu lfiratu firadii baa waajibi mimaa waxbay ka waajibi yaqtaatuhu qofku uu isagu raashin ahaan u isticmaalo min hadihi ajnaas jinsiyada waxyaalaa lasoo sheegay iyo kuwa de kuwa lamidka ma ashbaha ku soo yidhi galley kii quudanaya isagu galley buu bixin buu leey kii bariiska quudanaya bariis buu bixin kii heed quudanaya heed buu bixin nin walba waxaa la odhanoo adigu maxaad cuntaa watajibu lfitratu mima yaktaatuhu wixii qofku uu raashin ahaan isaga u isticmaalo oo min haadihi alajnaas ajnaastan la sheegaya reerkiisa iyo gurigiisa waxa laga cunaa iyagu ay cunaan ayuunbuu bixin waqiila waxaa la min haalibi quuti lbaled may isagu wuxuu cuno eegi mayne meeshuu degayey maxaa laga cunaabaa la odhan oo halkaa uu degaankiisa waxa laga cuno ayuu bixi laba markaa ayuu inoo sheegay sheekhu laba qowl kan dambeana muctamada qofku wuxuu isagu cuno la eegi maayo oo kaa hore wuxuu leeyahay dee waa zake isagii u bixinaye kolkuu xoolihiisa sakiinayaba xoolihiisu nooca yihiin baa la eegayo kuwa xanuunsanaya yihiin waa tii tu xanuunsanaysa laga aqbalayey hadday kuwa wada ceebaysan yihin tu ceebaysan waa tii laga aqbalayey halkanna wuxuu isagu cunuun ha la oo taasun ha bixiyo kii waxoogaa isku yamxeerinaya baasha isku yaraynaya waxa ugu jaban soo iibsanaya gellayda uun isagu bisinka u meesha wax kalaba laga cunee dee bixi baa la odhan marka wixii ka fiicnaana wuu bixin karaa wey laakiin waajibkii halka ugu hooseysa waajibkiisu ka bilaabmaya ka isagu cunuu noqonaya ragga qaarkoodna de waxaa laga yaabaa inay isu roon yihiino isagoon wax badan ba haynin uu markaa sare ka ciyaarayo maaragtay waxyaalaha ugu fiican uu soo iibsanayo marka kaasi isaga de waxaa la odhanayaa adigu halkaa adiguba naftaada uga miisaysay masaakiintana uga miis bar taasunbaad iyagana ka siinaysa saasuu markaa qowlkan horeleey xaggaasuu ka eega qowlkan kale kaana acaamuna raashinka yagu wuxuu ahaa markaa si jamcu u hadlaya marka wixii meesha laga cunayay in la bixinayay buu saxaabigu radia allaahu canhu uu sheegaya marka waxay leeyihiin qowlkan kale wuxuu leeyahay waxaa dadku ay cunaan ayuu dadka masaakiinta siinaya oo dee masaakiinta halkan ile dadkan ay ku dhex nool yihiin dadkanun bay wax la qabayaan isagu isku yamxeerintuu isku yamxeeriyey iyo isubadintu isu badiyey ee gaarkae gurigiisa u gaarka cidi kama warhayso masaakiintu halkaasi uma hanqaltaagayaan laakiin waxaa ummaddu ay cunto ayayda iyaguna cunto ahaan u isticmaalayaano kaasay u baahan yihiin kaasaa la siinay saasaana muctamada wuxuu ihi fain hadduu ka weecdo ka baydo can ilquuti ilwaajib quudkii ku waajibay meel gelayda laga cunuu joogay markaa gallaydiibaa dee waajibtay deetana wuxuu u baydhay ilaa quutin aclaa wax ka fiican beriis buu keenay oo masaakiintii siiyey ajzaahu way ka gudaysaa in cadala hadduu u baydo ilaa maa duuna wax ka hooseeya sida maalan digir buu keenay digirta way ka hooseysaa xagga raashinnimada ka hooseysaa laga yaaba marka la eego caalamiyan ila la eegayaa saw kala hooseeyan waxaa la eegayaa caalamka sida looga kala isticmaalo ee quud ahaan iyo raashin ahaan adduunka looga kala isticmaalo marka sida adduunka ta ugu maaratay badan ee loogu isticmaali og yahay ayaa ugu sarraynaysa waana qamadiga qamadigu waa raashinka ugu sarreeya culimaduna saasay qorayaan ilaa yowmina haadana waa sidaade iminka dagaalkaas ruushka waxaa ugu weyna laga cabanaya waxa weeyaan waa qamadi la waayo adduunkani qabxigaasu kala socdo haddaad bariiska maalintii cunto duhurkii qadadii habeenkii iyo subaxiiba waxaad cuntaa waa qamadig ila laxooxdan iyo furinkan iyo waxan iyo waxan o dhan wa waa isagii wey raashinka number one-ka ugu sareeya weeyaan qabadigu waxaan kao dhan ka hooseeyaan isaga markaa haddaba dee beriiskiina gelaydii ka horeynaya oo dee sida markaa caalamiyan loo isticmaalaa dee ka badan inta markaa galayda isticmaasha markaa in cadala ilaa maa duno tu ka hoosaysa hadduu u bayro fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan labadan qowl xaggay ka imanayaan waxa weeyi haddii meeshii dhowr quut ay jiraan oo maarata aqwaat la isticmaalaa ay jirto maka haalibkee meesha u badan baa waajib oo tacayunaya mise kaasi wuu fiican yahay inaad bixisaaye laakiin kaa doontaad bixin kartaayo xadiidkani xadiidkii abu saciid ama ama kinda ibn cumar laftiisana way ku jirtay saacan min tamrin aw saacan min shaciiri aw awdan meesha ku jirtaa ma takhyiirba oo qofku ku u bixin karaaba saac qamadya ama saac heeda ama saac zabiiba ama saac aqida marka la leeyahay oo aw xarafka ah ama la isticmaalayo ma litakhyiirba mise waxaani waa litanwiic oo saacan min acaamin oo burkiya maalan waa ciddii burka isticmaalaysa saacan min shaciir waa ciddii hay-addu raashinka u ahayd saacan min aqid waa ciddii caanuhu ay raashinka u ahaayeen tafsiirka xadiidka ayay labada qowl ku jiraano ajnaastan miyaa la kala dooranaya oo awdani waa liltakhyiir mise ma ahee awdani waa libayaani alanwaac waa anwaacdii unbay sheegaysaa ee takhyiir ma ah qof walba de waxa weeyaan mid baa u munaasiba kaasuu bixinaya labadaa qowl baa ku jira ka markaa muctamadkii bataa aynu sheegnayo waa in aanay arrintani takhyiir ahayn de qofku bixinayo meeshiisa waxaa badan marka haddii taa la qaato wain cadala ilaa maaduna fi qowla muctamadki wuxuu noqonayaa laa yajuuzu laa yujzi markaa inaad kii markaa haalibka ahaa ka ka hooseeya bixisa lama ogola cala almuctamad ka ka sarreeya cidina ma diideyso isagu de wuu banaanya wiii ku waajiba wax ka fiican aad bixiso lama diidayo wuxuu ihi walaa yujziu saacun min jinsayni saaci inaad laba iskaga darto lama ogola nusheeda laba koomboheed iyo laba koombo oo beriisa inaad isku darto lama ogola maxaa yeelay de baad khilaaftay saacan min shaciir bixi ama saacan min burin bixi min acaam oo burkiya ama saacan min zabiib saac baa la doonaya saacna lagaama hayo imika saacaagii waa maxay baa ohanaya maxaad bixisay maada addayta nisfa saacin min rusin wa nisfa saacin min shaciirin adigu xadiidkiiba waad khilaaftay saaci in la qaybiya lama ogolo kafaaraadko dhamina waa saas oo markii la yidhi eh, maaragtay waxa weeyaan eh, kafaaratulyamiinkii oo kale laa yuaakidukum allahu bilagwi fi aymanikum walakin yuaakidukum bima caqadtum alaymaana fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiina min awsati maa tucimuuna ahliikum aw kiswatuh aw taxriiru raqaba inaad intan iskaga gegeyso ka waran oo tiraahdo fa icaamu casharati masaakiin shan waxaan siinayaa beriis aw kiswatuhum shan kalena dharkaan u xidhaya lama ogola maxaa yeele aayaddu saddex baa lagu kala dooransiiyey toban miskiin aad wax u xidho toban miskiin inaad quudiso iyo inaad addoon xorey saddexdaasaa lagu kala oo tidhaahdo eh, shan miskiinna waan quudiyey shan miskiinna dhar baan u xiday lagaama yeelayo waayo arrin kale aad meeshii aadiba ku jirin markaa lama ogola walaa yujziu saacun saac markaa gudi maayo oo min jinsayni laba jinsi isaga tegey wain kaana cabdun bayna nafsayni mukhtalifay lquuti faqad qiila yukhriju kulu waaxidin minhuma nisfa saacin min quutihi waqiila yukhrijaani min adna quutayni qiila yukhrijaani min quuti lbaladi aladii fiihi lcabdu wuxuu yidhi wain kaana cabdun hal addoon hadii uu bayna nafsayni laba qof u dhaxeeyoy wada leeyihiin quuti kale quud duwan faqad qiila waxaa la yidhi yukhriju kullu waaxidin minhuma mid waliba wuxuu bixini nisfa saacin saac barhkii oo min quutihi isaga quudkiisa waqiila waxaa la yidhi yukhrijaani min adna alquutayni labada quudka u hooseeya isugu tegi waqiila waxaa la yidhi mayna yukhrijaani waxay ka bixini min quuti lbaladi aladii fiihi lcabdu halka addoonku jooga quudkeeda waa maxay walaa yujziu saacu min jinsayn buu saaci lama qaybin karo haddaba suurad baa soo ayaa timid suuradaasi waa maxay addoon bay laba nin wada leeyihiin labadii ninna waa kala waajib oo haddaynu nidhaahno qofku wuxuu cunu ka bixinayaana de waxay cunaan baa kala duwan haddaynu nidhaahno nin waliba wadankiisa waxaa laga isticmaalo beledkiisa magaaladiisa waxaa laga isticmaalo bixinayaana laba magaalay kala joogaan oo kala raashin duwan addoonkii waxaa laga bixinayaana waa saac keliya laba saac de addoonkii ka bixi maayaan labadii nin haddaba waajibkoodii waa ka kala duwanaadee midna meel bariiska laga cunuu joogaa midna wuxuu joogaa meel gelayda laga cuno oo mid waajibkiisi waa geley midna waajibkiisi waa beriis marka ma waxaa la odhanayaa adigu addoonka nuskaagii geley ka bixi warkanow adiguna addoonka maaragtay nuskaagii beriis bixi hadii maxaa soo baxaya dee haaf gelaya iyo haaf beriisa inaguna wanag kala mark maarata haaf haafka diidanay haddaba see la yeelaya saddex baa markaa meesha soo baxay qiil wuxuu leeyahay nin walba wixiisaa ku waajibo uu bixinaya xaaladan maanta waa xaalad daruuro waa lagu qasban oo kan gelaydu ay ku waajibtay lama odhan karo beriis maarata ayaa kugu waajibay beriis bixi oo kor u kac laguma qasbi karo waayo waajibkiisii waa gelle kaa beriisku ku waajibayna haddii la baneeyo inuu hoos u dego oo la yidhaahdo geley bixi masaakiinta xaqoodii baa meesha ka baxayo masaakiintiisu isaga geleydaba ma cunaan waxay cunayaan bariiskaasay cunaan oo meesha bariiska laga cunaa marka way ku qadayaan meesha masaakiintiisii marka kaasi wuxuu leeyahay nin waliba wixiisa ha bixiyo qiil kalena wuxuu yidhi mayane kii horta hooseeyey lama odhan karo kor u kaco dee waa dulmi bay noqonaysa kii laakiin sareeyey inuu soo tanaasulo isaga hoos loo soo yarkiciyo ile wixii waa iska sadaqe taasaa sahlan intii la kala qaybin lahaa saaca markaa saaci yaan la kala meesha laba mafsadaa jira inaynu de nin maaragtay hoos uga dhigno iyo inaynu saaci kala qaybino markaa qola waxay tihi xaggaa kala qaybintaa sahlan qoladan kalena waxay tihi mayaane kala qaybintu way adag tahay waxba yaan kala qaybine kaa xagga sare jooga hoosa loo soo dhigo oo xagga hoose ha isugu yimaadaan markaa haaf geley haaf gelaya saac markaa gelaya sidaa ku baxay muctamadku labadan midna ma qaadanayo oo waa kan saddexaad saddexaaduu sheegayoo laakiin meel kaluu farac ka yahay meeshuu farac ka yahay waxa weey hal ilcibratu bibaladi اlmuaddi aw alcibratu bibaladi اlmuaddaa canhu waajibka halka laga qaadaya ma qofka bixinaya halkuu joogaa la eegaya mise ka laga bixinaya halkuu joogo markaa sida saxdii waxa weeye muctamadkay waa beledulmuaddaa canhu qofkan laga bixinaya halkuu joogo wey marka addoonkii miyuu laba meelood kala joogaya isagu laba meelood kala joogi maayo de uu isagu joogo wixii ka waajibay ayuunbay labaduba bixinayaano dee markaa wax qurun buu noqonaya meel beriiska laga cunu jooga haaf beriis iyo haaf beriisa laska doonaya saac beriisaa meesha ka soo marka waqiila yukhrijaani waxay bixinayaan min quuti ilbaladi aladii fiihi lcabdu meesha addoonku jooga quudkeeda maxaa yeelay dee waxaan waa zako akaatulmaalkana sida inoo iman doonta halkaa xooluhu joogaan ayaa laga bixiya ilan xoolihii bay masaakiintu arkayaan ishoodaa lagaga dhowraya markaa xoolaha masaakiintu ay gob joogaanay de hunguriyeeyeen ila way way hungureeyeen soo meesha ay hungureeyeen baa laga siinaya tanna waa zakaatulbadanoo dee qofkay ayay maarata arrintan ku tacalluqdaa marka qofkiiba masaakiintu arkayaano xaafadan toban qof baa jooga kolley toban kiishu maarata toban ka filanayaan marka adigiina booramaad ku nooshahay ama berberaad ku nooshahay halkaa ku bixin maysi tobankan halkoodanaad ku bixinaysa adigu taada halkaa ku bixin doonta laakiin tobankan masaakiintii aad arkaysi ayaa la doonaya ka ceeshaan marka halkaa uu qofku joogo sidii zakaatulmaalkaba halkaa eh, maalku yaalo looga bixinaye loogu bixinayay zakadiisa ayaa zakaatulbadankiina halka dadku ay joogaan qofka laga bixinaya halkuu joogo ayaa lagu bixinayaa wain kaanuu dadkani hadday joogaan fi baadiyatin meel miyiya oo la quuta lahum fiihaa dee raashinba aanu jirin yani quut haalibahoo loodhan kale kaasaa haalib cid kale ma jirto waa iyagio iyaguna waxay cunaanba waaba hilib hilibkaasi iskaga noolyihi maxay markaa samaynayaan hilibkiina ma gudayaanu niri akhrajuu waxay bixini min quuti aqrabi lbilaadi ilayhim magaalo ugu soo dhow magaalada ugu soo dhow waxa laga cuno ayay bixinayaan masaakiinteedana way siin haddaan iyaga masaakiin haysan walaa yuukhadu lama qaado fi lfirati sakaatulfirada marka la joogo daqiiqu daqiiq lama qaado walaa sawiiqun solayna lama qaado ama maaragtay weeye daqiiq markaa sola walaa xabun maciibun sidoo kale midho aan markaa nadiif ahayn oo aan bad qabinna lama bixiyo wuxuu musanifku raximah llahu tacaala ugu dambeysay isagoo weli ka hadlaya ifaatkii mukhrajka waxaan la bixinayo daqiiq iyo cunto bisil iyo baasto iyo waxaa la bixin maayo wax la bedelay oo sidiisii aan ahayn la bixin maayo waxaa la bixinayaa alxabu saliim waxaa la bixinayaa firi bad qabta oo sideedii hadduu doono qofku uu beeran karo hadduu doonana uu eh, cuni karo hadduu doonana uu ridqan karo markaa sidaa marka la yidhaahdo de waxyaalahaasi iman maayo daqiiqdii iman mayso nacfigeedii wax badan baa tegey hadduu beera israa uma baxayso hadduu firi dib igu celi israa uma noqonayso laakiin markaad firidii siiso intuu doonana uu ka ridqa intuu doonana wuu ka beera intuu doonana sideedu ku iibi intuu doono sideedu ku karsa waxallo waxaan o dhan wa u noqonaysa laakiin markaad daqiiq u dhiibto dee si qurunbaa ka suuragala markaa ma gudaysa bay yihahdeen culamadu de midda kale xadiidkuna saacan min shaciirin iyo saacan min burin iyo min kada markay daqiiq noqoto waa saacun min burin lama yidha saacun min daqiiq bay noqonaysa xadiidkiina waxaa ku sugan saacun min shaciir saacun min bur min aam saacu min zabiib wixii sidiisii sawiiquna waa daqiiqdii oo la solay un oo deetana layska qaliidho sawiiqu waa sidaa iska salool buu noqonaya laakiin waa salool de daqiiqa ha waa salool daqiiqa daqiiq la saloolay wey inagu malaha daqiiq ma saloolle de in wax bada waaweyn baynu saloolnay daqiiqdaa la saloolay ay markaa iska biranayaan ama ay maaragtay iska eh, qaliiranayaan ayaa la yihahda marka isaga laftiisa anwaaco dee eh, sabiiq maltuuta baa jiro de lagu markii la maaratay la solay haddana biyo lagu markaa laaqay oo haddii la doono la macaaneeyo sokor yar iyo waxyo maaratay lagu daray wuu noqonayaa maarata qaabo kala duwan na waa loo sameey xab maciiba eh, midho markaa ceebaysan oo ama jacabay ama urtiisu isbedeshay ama dee daaniyo iyo waxba galeenoo aan markaa bid qabin isagana la bixin maayo walaa tayamamu lkhabiia minhu tunfiquuna walastum biaakhidihi baa ilaahay subxaanahu watacaala yihi baabu qasmi sadaqaat halkan waxaa lagaga hadlayaa haddaba wixii waajibay sadaqa ahaa garanaye sidee loo qaybinaya halkan markaa laba arrimoodba waa lagaga hadlay arrinka koobaad bixintii sadaqada iyo axkaamteeda arrinka labaad ciddii la siinay marka cidda la siinaya sheekhu dambaysiin doonaaye bal hadda bixintii iyo qofkii bixin waaye axkaamtiisa iyo qaabka loo bixinayo iyo hawlahaasaa laga hadlaya inta inta hore lagaga hadlaya wuxuu yihi man wajabad marka qasmi waa qaybin waa masdar qasama fatxi lqaaf wey qismi haddii qayb qaybtii qismi baa la odhanaya qaybintiina qasmi baa la odhanaya baabu qasmi sadaqaat markaa waa qaybintii sadaqooyinka iyo zakada maarata la qaybinay wuxuu hi man wajabat calayhi zakaatu qofkii zaka ku waajibtay oo qadara awooday calaa ikhraajiha inuu iska bixiyo lam yajuus lahu uma banaana taakhiiruha inuu dibdhiga fain akhara hadduu dibdhigo aima waa dembaabay wadamina waanu magdhabay wuxuu inoogu bilaabay ikhraaju zakaati cala alfawr deg deg waa cala alfawri hadduu qofku dibdhigo waa dambaabay oo waa maxay xagee markaa laga keenay dee laga keenay waxaa la yidhi waxani waa mustaxaqun mustaxaqu weeyaan waa xaq la mutaystay wa xaajatu mustaxiqihaa naajiza baahida dadkii xaqa u lahaana hadday taaganta imikana lagugu leeyay awoodna uma laha iyagii markaa waxa weyaan aaxaadoodii afraaddoodii ay adiga ku yidhahdaan nasiix xaq iyagii waxyagii nasiihay maarata waxa weeyaan kugu ashkateeyaan kugu soo daweeyaan ilan isagaba siimayso kukalaadsin haddaad doonte kii ku soo daweeye dee siinba maysid haddaad doonto soo ma yii ninkani gaadhay oo waanuna siin la'yahay kumaba siin adoo iska tag baad hebel iyo hebel iyo hebelow anuu sakadeedi waa bixiyay taaganta soo marka isagii awood uma laha uu xaqiisii kaaga raadsado baahidiisiina way taagan de dee markaa meermeerintii dulmiga ahay ayaad ku dhacaysaa matlul aniyi ulm qofkii iska bixin karayay meermeerintiisu masaakintood meermeeriso koltaa waba siinine waa dulmidiibaa markaa imanaysa saasaa loo leeyahay fain akhara aima wadamina maxay tahay wuu magdhabayaa yani waxa wey intalifat intalif almaal xoolihii iyo sanadkii u go-ay masaakiintiina ku ag joogto adig inaad xoolihii la joogtood bixin karto ayaanad bixin waxbaa da lexejecla iyo waxba hadhow aad bixin doontaa iyo berri iyo saha dambe iyo waxoogaa waxa yar culus baashan bixinteeda intiibaaba ilaahay aafo soo dirayo xoolahii cudul baa kaaga dhaco afartankiiba waa go-e wixiiba ilaahay baa laayay maad odhanaysaa waxba iskuma lihin horta iska taga waa lagaa doonayaa neefkii waajibkii waa lagaa doonaya maxaa yaele dib dhigay fa in manac waa maxay tani waa in akhara ayuunbuu damiinadaasi laakiin haddaanu isagii waba dibdhigin isagoo masaakiintii raadinaya hadday go-aan oo wixiiba madhaan dee waba laguma le ilan isagii labadii islamu helana isla daydayey intuu isla daydayey baa markaa aan laguma simin marka waba la weydiin maayo fain manacaha haddii uu qofku zakadii manciyo jaaxidan isagoo ah mid dafirsanba liwujuubiha waajib inay tahay kafara waa gaaloobi kaas waukidat min waana laga qaaday weliba waqutila waana la dili bikufri gaalnimaa loo dili wain manacaha hadduu diidan yahay buklan biha isagoo markaa un laxojeclo daraaddeed inu u diido ay laxojeclo ka tahay iyo bakhaylnimo ukhidad minhu waa laga qaadi sakada wacusira calaa dalika waana la ciqaabi wain qallaha hadduu dhuumiyo ama uu qariyo ukhidad minhu waa laga qaadi wacusira xoolaha waanigii iibiyey ma afartankii aigao doonaysana afartankii waanigii iibiyey oo kan kula joogaan isagoo ariga haysta uma ishtaraytu dib baan usoo iibsaday intoon iibiyey ayaan dib usoo iibsaday oo iibkii dambena walam yaxul calayhi lxawlu sanadkiiba kama soo wareegin qybtiiibkii dambe waxa weeyaan kii horena teg kanna weli sanadkii uma soo wareegin iyo wamaa ashbahu wax kaa la mida ah hadduu yidhaahdo oo mimaa yukhaalifu aahira sida muuqata khilaafsan sidaynu u malaynanayno ninkan ariga waynu ku ogey iminkana waynu ku soo noqonay sanad arigiina wuu joogaa weliba hadday doonaan waaba idaha laftoodii waaba lixihiiba markaa de waxay tahay ariga inuu sidii unu haystay laakiin wuxuu yidhi waa iga baxeen haddana dibbaan u soo iibsaday xullifa calayhi waa lagu dhaarin arrintaa marka wujuban baa anaga noo qoraya lakin kuma jiro waqiila lakin de macnuhu waa saas waqiila waxaa la yidhi yuxallafu istixbaaban dhaarinta la dhaarinayo waa dhaarin lakin waa iska sunna une waajib ma hadduu ataa dhaarin wayo laska sii daynay wain qaala hadduu yidhahdo lam yaxul calayhi lxawlu bacdu waad igu soo degdegtay ana sanadkiiba lama gaadhin waan ibiyo mu odhan wuxuun xoolahani sanadkii lama gaadhin xaggee sakadoon u tiiri iyo wamaa ashbaha daalika wax kuwaa la midoo mimaa laa yukhaalifu daahira daahir uu khilaafsan yahay aanay jirin day suuragal tahay inuu runtii bisha bisheedii xullifa istixbaaban haddii laga yar shakiyo in la dhaariya waa iska mustaxab wuxuu sheekhu markaa ku bilaabay haddaba intanba wuxuu kaga hadlay qofkii ina diiday sikadii ina sii waayo ila nintani wada diiday kuwii inoo diiday waxay u qaybsamayaan mid dafirayba waajibnimadeedii dafiray ereyga dafiraad iyo jaxdi way istagayaan wuu og yahay laakiin wuu isdiidsiinayaa wey aljaxd yadulu cala alcilmi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum ulma waculuwa ankara iyo jaxada saasay ku kala duwaye ankara wixii u inkira arrintaasi arrin jirta maaha laakiin dee maaragtay eh, inuu markaa de aaminsan yahayba sidaasaa laga yaaba lakin jaxdigu waa dafiraado wuu wuu og yahay arrintan laakiin ogaan buu isu diidsiinaya marka waxaanu saa u leenahay dee ku soo islaamay isagu aan waxbaba la socon axkaamta islaamka waxba ee kolkiisa ka keenlay inuusa ka hesheegsa aan ka sheken sama maxay isaga dee waa gaal baa la odhan maayo ee kan muslimiinta ku dhex koray ee iska dhex joogay ee sikada intaa maqlayay ee yidhi baashu waajibba maaha wixiisu waa dafiraad iyo indha iska ridide kafara wuu gaaloobay haddaba maaa lagu sugna haduu gaaloobay kol hadday zakadii wa doorta imikuu gaaloobay markan dafiray buu gaaloobay zakadiina gaalnimadiisa way ka horreysay oo intaanu gaaloobin bay zakadu waajibtay haddaba ukhidat minhu zakadii waa laga qaaday lama odhanayo ninkani waa gaaloobay xoolihiisu waa wada ooluhu waa fay waa sax lakin horta dee daymihii lagu lahaa baa laga bixinaya daymihii lagu lahaana maxaa kamid a ah? akadii baa kamida waa la ila way waajibtay hore waajibtay wa qutila bikufrihi gaalnimana waa loo dili kaasu de waa gaal murtad wey kaasi waa kaa kii noo diidaya sakada bixin waayey hadduu qirsan yahay waajibnimadeedi laakiin arintu ay ka tahay arrin lexejeclo iyo bakaylnimo ay tahay sakadii waa laga qaaday xoog baa lagaga qaaday dowladdaa ka qaadaysa waana la edbinayaa weliba maxaa lagu edbinaya xoola laga qaadi maayo ina aakhiduha wa shatra maali waa xadiis daciifa culamada qaarkood say yidhaahdeen oo sugnaanshihiisa uu hadal ku jiro hadduu sugnaadana de wax nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sidaa ku sameeyey lama garanaye waa la iskaga joogsanaya marka kan oo kale hataa maarata waxa weya sugnaanshihiisu aduu isagoo kale arrintaasi waa arrin weyne lagu sugi maayo haddii markaa xasan iyo noocaasa u arintan qofka xoolahoodu abatat bidaliil aiyi abata bidaliil qaciyi xurmatuha inay muxtaram tahay xoolaha bani aadamku ayaa daliil qaciya ku sugnaa marka xadiis eh, dee sanadkiisuba aanu aada u adkayn lagu banaysan maayo aakhiduha wa shara maalihi ma imanayso maxaa markaa lagu tacsiirinaya waxaa lagu tacsiirinaya in la xabiso la xiro in maarata lala yar diriro mararka qaarkood ila kelmada maarata dirirta lafteed dadka qaar bay ku culustay ninkii weynaa suldaanka wax liitaa tahay lagu idhaahdo sakadii baad diideysa ama waad edab daran tahay intaasaaba ku filan nin suldaanhayo lagu waad edab daran tahay maxaa u haray waxba markaa isaga xabisaadiisa looma lagu dhufanaya waa yar ulaynaya haddii maaragtay qaadigu isagaa markaa ku ijtihaadaya mid walba waxa u munaasibka kaasina waa ka waayo nooc kaloo saddexaad baa jira muxuu samaynaya waabuu inaga qariyey sakadii sakabamido sakadi wiibaafar nayfogeeda ayaad saka ka qaadaysaa baabuuna yidhi mid buu inaga qariyey waan iska tegaynaa sababa dib baynu ka ogaanay inuu xabad qariyey horta ukhidad minhu ninka sakadii waa laga qaadaya wa cusira waana la edbinaya isaga laftiisuyo istaxaqa tacsiir in la edbiyo ayuu mutaystay nooc kalaa jiraya oo isagu markaa inoo sheegtay wax sakadii ka rida waa maxay laba nooc buu noqonayaa qolo waa qolo xoolaha waynu ka ogey sanadkii inuu soo wareegayna waynu ogey laakiin wuxuu ina yidhi sanadka dhexdiisiiba waxaan milkigayga ka saarayba haddana dib bay igu soo noqdeen waa suuragal laakiin waxoogaa waa yar baciid inta xoolihii uu saalin iyaga laftoodii haddana ay dib ugu soo noqdaan waa la yar baciidsanayaa waa yar fog weey de kale ari kale inuu keenaa waa macquul laakiin in laftiisii un haddana ku soo noqdo waa arrin aan waxoogaa maskaxdu markiiba rumaysanayni haddaba hadday saa khilaaf baa ku jira ma waajib baa in la dhaariyaa mise waajib maaha sida muctamedkii waxba waajib maaha waayo qofkan zakada waa lagu aaminay kol hadii lagu aaminay waqiila yuxallafu istixbaaban taasaa muctamed kan kale inagu inuu sanadkii u go ma ogin iyadoo sakadii aynu ururin nin xoolaala ku soo baxnay waar sakadii keen baa markaasu yidhi sakadii waktigeedii adiga lama gaari de kaasina isaga walrali laga yar shakiyo in la dhaariya waa iska mustaxab isagana waajib maaha waayo halkaa kaga kaalay markaa wixii aan zakada bixinaynin kuwii bixinaya u kaalay wain badala zakaata qofku hadduu sakadii ogol yahay uu dhiibayo qubilat minhu waa laga aqbalaya waatana iga hooya buu yiri waa laga aqbalaya weliba walmustaxabu sida fiican an yudcaa low waa in loo duceeyo fayuqaalu waxaa odhan aajaraka allahu ama ajaraka allah isku macno uune ilaahay ha kaa abaalmariyo fii maa acطayta waxaad dhiibtay wabaaraka laka ha kuu barakeeyo fii maa abqayta waxaad reebtay wajcalahu laka tahuuran waxaan lagaa qaadayna ilaahay ha kaaga dhigo mid markaa ku aahiriya maaratay ahaaro iyo markaa taskiye kuu noqo in loo duceeyo qofka sekada dhiibay dee waa sunihii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo rasuulkii baa lagala kulmay aayad qur-aanna watusakiihim bihaa wasalli calayhim xoolahooda sadaqo ka qaad aada ku daahirinayso ood ku taskiyeynayso una ducee markaa imaam shaafici sidan u jeclaysta aan jeclaay buu yidhi sidan la yidhaahdo isagaa iska jeclaaday sidan laakiin ma aha masuur dee maaragtay nabigii alayh sala sl kasoo aroortay maahe isagun baa jeclaysto inay meeshan munaasib ku tahay ayuunbuu imaamku u arkay iska caadi isaga qawaaciddiisa caadi bay ku lakiin adigu waa laga yaabaa inaad tirado w haddaan xadiid baan loo haynin maaa loo istim waa loo meeshay munaasib ku tahay markay markay meesha munaasib ku tahay waa la iska jeclaysan karaa culamadu qofku markuu ahluijtihaad yahay iska isticmaabi karaa waxba inkari intanu markaa isticmaaba sheekh waxaan jecelahay buu in sidan la yidhaahdo oo ducadaa meesha ku munaasib marti wasalli calayhim ba ilaahay u ducee ducadii waxay noqonaysaa aayaddu may sheegin soo ma adaa kolleyba wax dooran laha ajaraka allahu fima acayta wbaaraka laka fima abqayta wajcalahu laka ahuura salli calayhim ku salli nabigu alay salatu slam waxaa ka soo aroortay ka sugan inuu yihi allahuma salli alaa ali abi awfa calaa ali bni abi awfa marka allahuma salli calayhim la odhanaya qofkii zakada dhiibay culamadu mayba yidhaahd waayo arrintaas waxay ku caanbaxday ambiyada iyo nebiyadii marka iyagaa loo daynaya dadka kale tabac ahaan baa loogu salliyi karaa qur-aankuna nebigu saligiis iyo in allaha malaakata ya ayuha aladiina aamanuu saluu alayhi waslimuu tasliima oo waaya nebigu soo kenya allahuma salli calaa aali eh, abi awfa calaa aali bni abi awfa waxaa la yidhi salliga isagaa lahaayo qofku markuu wuxuu isagu leeyahay suu ka yeeli kara laakiin adigu dee melihid salliga salliga nebigaa lahaa calayhi salaatu wasalaam isagu markaa cid doona uu siin karaayo wuu bixin karaa laakiin adigu wixii aanad lahayn dee ma bixin karaysi marka waa iska karaahiye lafteedu xaaraan maahe allahuma salli ala fulan inaad tidaahdo xaaraan waa karaahiye baa la yidhio dee maqaamkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo ambiyadii ayaa arrintan lagu bartay o markaa ugu soo arooray iyaga haloo daayo waa karaahiye baa la yii wuxuu yihi sheekhu fain maata qofkii hadduu dhinto bacda wujuubi zakaati zakadii oo waajibtay qudiya daalika arrinkaa waxaa laga bixini min tarikatihi tarikadiisaa laga bixini wain kaana hunaaka daynun liaadamiyin haddii dayn aadama uu leeyahay meesha uu jiray fa fiihi alaaatu aqwaalin saddex qowl baa ku sugan axaduhaa mid wuxuu leeyahy tuqadamu sakaatu sakadaa la hormari wathaani ka labaadna wuxuu leeya yuqadamu daynu daynkaa la hormari wathaaliu ka saddexaadna wuxuu leeyahy yuqsamu baynahuma waa loo qaybin qofkii hadduu dhinto iyadoo zake lagu leeyahay dee waa dayn dhaxalkii markaa goormu imanayaa min bacdi wasiyati yuusii biha ama yuusaa biha aw dayn markii dayntiina qofka laga bixiyo wixii uu dardaarmana laga bixiya dhaxalku imanaya marka haddii qofkii iyadoo zake lagu leeyahay uu geeriyoodo xoolihiisii la dhaxli maayo ilaa zakadii laga bixiyo oo aw daynin aayaddu daynka ay sheegtay ayay dee zakadii ku jirtaa xadiidkiina fadaynullaahi xaqu an yuqdaa baabu aha waayo haddii haddaba qofkan dhintay ee zakada lagu leeyahay bani aadamna ay dayn ku leeyihiin ka waran de waxoo dhan ba xoolihiisa laga bixinaya hadday ku filan yihiin hadday ku fillaan waayaan maxaa la yeelaya saddex qowl baa ku sugan markay ku fillaan waayaan qowl wuxuu horta sekadaa laga fuur yeelaya kolkii sekada la bixiyo wixii soo hara ayaa loo eegayaa kuwiina markaa dee dayntoodii wixi ay ka heli karaan haddii waxba ka soo hari waayaan saasay ku tegeen qowl isagu saasuu leeyay muxuu fadaynllahi axaqu an yuqdaa buu istaagay waana muctamadkii wey fadaynullaahi axaqu an yuqdaa daynka ilaahaybaa u mudan in la dhiibo saasuu yihi kaas mid kalena wuxuu yidhi mayane yuqadamu daynu daynka aadamahaa la horreysiinaya oo masaakiinta iyagaa ka horeynaya sababtuna waa maxay lianna hada xaqu اlaadamiy wالzakaatu xaqu llahi wa xaqu llaahi waxaqu laadamiyi mabniyun cala lmushaaxati xuquuqda ilaahay ilaahay waa afuur raxiim oo tashiil iyo in fududayn bay ku dhisan yihiin xuquuqda bani aadamkuna kala jiidasho iyo markaa adkayn ayay ku dhisan yihiin bani aadamka iyo maaragtay waxa weeyaan lexojeclo iyo adayg xoolihiisa uu ku adeg yahay ayaa u asala ilaahayna subxaanahu wa tacaala dee waxa ayaa badan markaa bal horta xuquuqdan bani aadamka ha la buu qowlkaasi leeyihi dambe ka saddexaad wuxuu leey way siman yihiin marka hadday siman yihin maxaynu samayn xoolihii kuma fillee dee waa loo qaybinaya see loogu qaybinayaa dee waa nisbadii baa la eegaya boqoleyda waxaa leey sakada ku waajibtay waa intee ninkani ganacsi uga shaqaynayay sakadii baynu xisaabin sakadii ku waajibtay waxay noqotay maalan toban kun oo dollar bay noqotay sakadii ku waajib daynta bani aadamku kuleeyihiinna waa la soo xisaabiyeyo iyadiina waxay noqotay afartan kun afartan kun iyo toban kun isku gee waa konton kun xoolihii la helayna gebigiisaba waxaa loo helay labaatan kun ninkan wuxuu ka tegeyba waa labaatan kunba konton kunna waa laga doonaya toban sakaayo afartan dayn markaa waxaynu leenahay dee shan meelood ba xoolihiisii loo qaybinaya soo ma shan meelood baa loo qaybinaya ilan sakadii waa toban kun oo konton ka mida yani waa shan meelood oo meel weeye daynta ninkan lagu leeyay shan meelood oo meel ayaa seke ah afarta meeloodee kalena waa dayn ah, bani aadam markaa xoolihii uu ka tegay labaatanka kun ahaa shan meelood u qayb meel markaa sekadii ka dhig saddexda meeloodee kalena dadkii daynta ku lahaa markaa labaatankii kun de kolkaad shan meelood u qaybiso afar afar kun bay sooma afar kun baad ku bixin lix iyo toban kunaa soo harayna dadkii daynlayaasha xuquuqdan ahabaad siinaysa marka qowlka hore ayaa muctamado zakada la hormarinayaa markaa toban kun baa laga qaadaya toban kun zakada markaa la bixiyo laakin dee waxaad weydiin kartaa dii labaatan kun ninkani ka tegey laba age tobankan kunee sekadii labaatan kun toban kuma baxeen waa ninka d seka dayn baa lagu leeyay sakooyin horaa lagu lahaa ninka dhowr sanaba waxba mu bixinba way ku ururtay toban kun baa markaa lagu leeyay saasay kusoo baxaysa wuxuu ku yihi wakulu maalin tajibu fiihi zakaatu bilxawli wاnisaabi jaaza taqdiimuha cala alxawli weli waxaynu ku jirnaa zakada bixinteediie wuxuu hadda u gudbay sakadii iyadoo weli waajibin ma la bixin karaa wuxuu yihi wakulu maalin xoolo kasta oo tajibu fiihi zakaatu sakadu ay ku waajibto bilxawli wاnisaabi marka sanad soo wareego iyagoo sakagoysa oo labadaa shardi lahaa ee xawl iyo nisaab loo shardin jiray jaaza taqdiimuhaa cala alxawli ilan waxay u kala baxayaan xoolihii kuwo xawliyo nisaab loo shardiyayo iyo kuwo nisaab keliya loo shardiyayo haddaba kuwii xawl iyo nisaabka labadaa shardi loo shardiyayey jaaza waxa banaan taqdiimuha taqdiimu zakaati zakada in laga hormariyo cala alxawli sanadkii sakadii sanadkeedii oon la gaadhin inaad sii bixisaa ma banaan tahay ha laakiin waa goorma waa markay nisaabkii kuu buuxo ila waa kan kuu yidhi jaaza taqdiimuha cala alxawl maxaad laga fahmaysaa ay walaa yajuusu taqdiimuha cala anisaabi nisaabkii laga horraysiin maayo il haddii aanu jirin xawlkiiba ma bilaabmin haddaana arrintu ganacsi ahayn tii ganacsigayd waa iska qadimi karaa da iyadoo xagga dambuun baa laga eegay haddaba jaaza taqdiimuha cala alxawl xawlkii in laga hormariyo ayaa banaan oo lasii qadimo waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo guuriyey inuu cabaas sakadiisa kasii amaahday markaa kasii amaahday maxaa loola jeedaa yani wuu kasii qadimay wey wuxuu yidhi haddaba sii qadimiddani haddaba waa nooc amaahoo kalea wuxuu yihi wa in tasallafa alimaamu haddaba haddii imaamku uu sakadii hormarsaday azakaata zakadii ayuu soo qadimay min gayri mas'alatin cid tiri noo soo qadin sakadii waanu baahanay may jirin isagunbaa dadkii tujaartu tago warkeeno de waktigii lama gaarina sanadkan waa la qadimaya soo qadima buui way qadimeen fahalakat fii yadii xoolihii oonu wali qaybin oon masaakiintii gaadhin ayay musiibo ku dhacday si allaba wixiiba wuu halaagsamay damina waxaa laleeyahay xoolahaaga ka bixi ma aha bangiga dowladda kama bixinaysa madaxweyne baa la odhanaya xoolahaaga gaarka ah dadkii aad xoolaha ka soo qaaday sekadii aad soo qaaday xoolahaaga gaarka ah ka bixi maxaa yeelay dee masaakiinta haddaad u dayn lahayd wakhtigoodiiba hadhow qaadan lahayd wixii halaagsamaana wuxuu ka halaagsami lahaa arbaabulmaalka laakiin markaad nimankii ka soo qaaday halkii waxba kuma hadin oo sekadii adigan ka soo qaatay halkanna waatan ku halaagsantay dee sababta lahaaye masaakiintii qadi maayaane keen xoolahoodii baa laleeyahay wain tasalafa hadduu ku soo qaatay uu soo qadiistay bimas'alati fuqaraa fuqarada codsatay kooxo fuqaraa baa u yimid markaasay yihahdeen waxba maahay sakadii noo soo qadib madaxweyne ama dee maarata qaadiba dee dadka markaa u xil saaran kadib markii uu soo qadimay intaanu weli iyagii u qaybin bay halaagsan fa huwa min damaanihim fuqaraday ka gubteen dabbaaba qabsaday si alluu daba isaga qabsado xoolahaasi waxay ka dhinteen masaakiintii waxba laydin maayo iska tagaalale maxaa yeelay kolka horeba idinka codsigu xaggiinu idinka yimi dowladdu waxaanay haysay idinka idin hayso wakiilba idin ahay idinkaa noo soo qaadi wakiilkaagii aad dirsatay xoolihii si alla uga baaba'ay dee lama weydiiyo marka waa amiin yadu yadu amaana marka idinkaa dirsaday dawladeed ee dawladdiina wax gaboodfala may samayn waa inaanay gaboodfal samayn e waxaan si alla un ay u baaba'een waxba la weydiin maayo fa huwa min damaanihim iyagay xoolahaas ka dhinteen wey wain tasalafa hadduu qadintay bimas'alati arbaabi alamwaal tujaarta codsigooda daraaddeed oo iyagii baa yidhi sanadkan hore nooga sii qaad sekada unbay maarata dawladdii ku yidhahda dowladdiina way ka qabatay fa huwa min damaanihim tujaarta ayaa magdhowga markaa lagu leeyahay xaaladda oo dowladdu iyagay wakiil u tahay maanta waxay u tahay dee ciddan codsiga soo gudbisa cidda codsiga so gudbi waa tujaarti iyagaa markaa lagu leeyay wain tasalafa bimasalati ljamic haddii codsigu labada dhinacba ka yimi masaakiintuna baashii noo soo qadimaanu doonaynaa bay yihahdeen tujaartii waxay baashii sanadkan horena looga qaado ayaanu doonaynaa markaa dowladdu waa wakiil laakiin iyay wakiil ka tahay baa hadal ka imanayaa soo ma kuwanna way codsadeen kuwanna way codsadeen faqad qiila waxaa la yidhi huwa min damaani lfuqaraai fuqarada damaankeeda ayuu ku jiraayo wax kala yeelan maayaan oo dowladdu xaqiiq ahaan iyaga ayay wakiil u tahay waayo waanay codsadeen sideedabana shareecadu dee dowladda waxay eh, maaragtay wakiil uga dhigtay fuqarada laakiin waxaynu ku yar adkaynay un dowladda markii waktigii la gaarin ay wixii soo qaadaan lakiin sida asalka walidalik waxan waa qabla alxawl haddii bacd alxawl ay dowladdu sakadii soo ururiso xawlkii oo dhammaaday iyadoon fuqaradii waxba codsanin haddii dowladdu soo ururiso oo wixii si alla u baaba-aan dowladda waxba la weydiin maayo waayo markan ilaahay baa diray oo masaakiinta u diray oo markaa wakiil sharciya ayay u yihiin markaa de iyagoo marka horeba wilaayada iyo wakaaladaa sharciga guud haystay maanta codsigii fuqaraduna hadduu ku biiray waxba la eegi maayo codsiga tujaarta xaggana qawiya saasaana muctamadkiiya wa qiila waxaa la yidhi huwa min amaami min damaani arbaabi اlamwaal mayane tujaarta ayaa xoolaha lagu leeyo mar labaad bay sekadii bixinayaan mar labaad bay bixinayaanna waa la yidhiyo dhinacoodaa ka xoog badan dhinaca fuqarada fuqarada marka hadhow wixii gaalan unbay dee yeelanayaan imaka ninkii faqiirka ah la soo ururiyey waa xoolahaygii ma odhan kara wuxuu yeelanayaa markii la siiyo laakiin de ninkii taajirka iyadoo ataa sakadii lagu leeyahay oolihii meesha joogaan de waxa weeyaan waa ka neef walba waa neefkaygiile markaa dhinacana xoog badnaaye ilaa intay miskiinkii gaarayso damaankii ha lagu yeesho markaasi waa leeya laakiin kaa hore ayaa xoog badano kol hadday fuqaradii iyagu codsadeen oo codsigu xaggooda uu ka yimid kuwan kalena haba ku raacaan oo iyaguna codsi ha soo gudbiyaan dhinacoodaasa xoog badanaya wain cajala shaata min matin waishriina uma nudijad shaatun saklatan qabla alxawli duma lmukhraju ilaa maalihi walazimahu shaatun ukhra weli dadejintii baynu ku jirnaa wain cajala hadduu hormariyo shaatan lax buu ka bixiyey min miati waishriina boqol iyo labaatan laxa uma nutijad shaatun laxbaa waxay dhashay saklatan nayl bay dhashay markaa nayl ama nayl de kudana wuu noqon karaa sakladu waa waxaa yar sanadkii oon go ayay dhashay deetna muxuu xoolay isla dumbal eeg boqol iyo labaatan bay ahaayen xabad buu ka saaray uu sake ahaan u bixiyey maxaa u soo boqol iyo sagaaliyo toban mid baa dhashay maxay noqotay boqol iyo labaatan boqol labaatan maxaa ka bixi jiray neef keliya boqol labatanka maxaa ka baxa boqol labaatan ariya boqol labaatan ariya waxa ka baxa neef keliya ka baxa way markaa ninkan waxaa la odhanaya neefkii adigii hore u bixiyey uu kugu filanya wuxuu yihi dumbal mukraju ilaa maali maya kii uu bixiyey ku jiraa eeg kolkuu boqol iyo labaatankii aad xabad ka bixisay waxaa meesha xerada kuugu jira waa boqol iyo sagaaliyo laakiin awoodii boqol iyo labaatanka weeyaan oo boqol iyo labaatan bay iska xisaabsan yihin ila intan aad bixisay waa tii sekada noqonaysa hadhow tan dhalatayna waad ku dari maxay isla noqonayaa boqol iyo labaatan maxaa ka baxa laba laxa walazimahu shaatun ukhraa markaa la kala ninka laga doonaya markaa muxuu doonaya musanifku inuu sheego waxaan aad qadintay hadhow xoolahaaga waad ku daraysa tujaartii ganacsatada ahayd ee wax sii bixbixinaysa hadhow markay sakada xisaabinayaan intan dukaanku yaana xisaabinin wixii aad bixiseed saka ugu talagashay horta ku dar ilan hadhow tole nisbada markaad soo saaraysa boqolayda waa inaad wixii isku wada darto markaad isku wada darto aad eegto imisa kaa waajibta intaa deetan markaasad ohanaysaa intaa waadigii hore usii bixiyey inta kalena sida laakiin haddaad kaba jarto boqol kun baad maalan laba kunbaad hore usii bixisay intii dambaad xisaabto sideed iyo sagaashan kun bay noqotay ma odhanaysid sideed iyo sagaashan kun baan maxaa ka baxaya il haddaad tira sideed sagaashan kun maxaa ka baxaya waxa ay noqon markaa laba kun iyo shan boqol da noqon mayso way ka yaraanaysa dabeetana markaad laba kun iyo shantii boqol laba kun iyo dhowr boqol ay noqoto shan boqoltii waxbaa ka dhinmaya oo de waxaa dhinmaya kunkaa iyo kunkaa labada intii ka mila ah, shan laatan iyo shan konton doolar meesha ka baxaya konton doolar ka baxaya laba kun iyo afar boqol iyo konton baa soo haray deetana haddana markaasaad odhan intaa labadii kun ah hore ka jab anigi kun ah hore sii bixiye maxaa soo haray afar boqol iyo konton dhiibaya sax maaha waaa loo kaadi kaadi kaadi labada kun ah hore sii bixisay sakaaan baad u dhiyoonaysa soo maaha ku dar xisaabta imika sideed sagaashan baad ku dar labadii kun waa isku imisa boqol kun boqol kun maxaa ka baxadhe deetana boqolki kun maxaa ka baxaya laba kun iyo shan baa ka baxaya maxaad hore usii bixisay laba kun baad hore usii bixisay maxaa lagu le baa lagu leey markaa taasuu doonaya sheeku inu sheego waxaanaad hore usii bixisay isaabta wuu ku jiraa waad ku daraysa wuxu uhi wain naqasa nisaabu nisaabka hadduu isdhimo qabla lxawli sanadkii oon go-in qad bayana horena uu sii sheegay annaha zakaatu mucajalatu waktigii baa inaga dhamaaday halkana hawl baynu gelaynaa wsala allahu waslama alaa nabiyina maxamed wallahu aclam maada taqulu can jamaacati manacat zakaata licadami salatin fi dalxiin yuqaatalu am la deme waaba gaalba haduu ihahdo maanta sakadu waajib ma aha waa gaaloobaya kaas hal hnaaka faru bayna qawlihim hada huwa muctamad aw hada huwa aharu maya de waa un aharku waa isilaaad noogi uu sameeyey marka isilaaadka noogi loo eego ahartu waxay ka hadlaysaa inu waxani qawl yahay bay sheegaysaa ikhtilaafkuna waa aqwaal yahay muctamadkuna aqwaalna uu noqon karaa ka noqon karaa lakin labaduba wixii raajix ah buu sheegaya zakada iyo sadaqa maxaa u dhexeeya zakadu waa tawaajibka aw sadaqaduna tawaajibkaana way noqotaa ta sunaha way noqotaa markaynu niyada ka hadlayna aynu sheegi doona neef baadi ayaa xoolahaygii ku tarmay tirada ma lagu daraya waxay ku xidhan tahay miyaad isa siisayoo dee luqadadii ilayn tamaluk baa imanaya miyaad wixii tamalugtayood isa siisay mise ismaat siinin haddaanad isa siinin dee waxba ku dari maysidoo oo miyaan khuladii iyo xaggaa laga egeyn may khuladiina meeshan suuragal maaho inuu waxaan qof mucayani leeyahay iyo inay xoolo saka ahaagoo maarata kugu soo biiray ma garanaysi wixii waa in cid mucayani ay leedahay markay khuladii ay markaa ka suuroobayso oo weliba qofkan ku darsaday inuu min ahli zakaad uu yahay markaa haddaanad isa siinina wax ku jira una yihiin sakadii ku xisaabin maysi haragga marka la megdinayo aduu baab kale ayaad gashay dhogortu dhogorta ma la raacinayaa waxaan filaya inaynu ka hadalay markaad magdiso hadii dhogorti ay ku taalo dhinacan kalea daahir noqday laakiin dhogortii iyadu may daahiroobin haraggu wuu daahiroobay laakiin dhogortu ma daahiroobayso saa daraaddeed intaad dhinacan u dhigto ayaad ku tukan karta dhinacan aan dhogorta ahayn dad u dhigto oo dhogortii aad hoosta mariso waad ku dukan karta lakiin adigoo huwan kii dhogorta de kuma tukan mayso dhogortii waa nijaasa qofka marka la gunaanadayo maxaa yah la niyoonaya haddii uu qofku ku daweynayo yaasiinka ya muxuu niyoonaya qofka in yani suuratu yaasiin lagu akriyo nagii soo soo tilmaanay xadiis ku soo arooray xadiis daciifa weeyi culimada qaarkoodna ay ku dhaqmeen qaarkoodna maaragtay in markaa lagu dhaqmi kara ay sheegeen hadduu qofkii dee ku dhaqmayo ku akhriyayo de wuxuu dhiyoonayaa un yani sunnadii qofku markuu muctadarka yahay sunnihii ahaa in suuraddaa lagu akriya inuu ku akriyo intaas muu niyoonaya de ma aha daweyne iyo taas ma waaba qofkan inuu dhimanayaaba loogu akhriyay waxaa loogu akhriyaya waa inuu qof lagu sii sagootinayo markaa qof dhimanaya uu yahay dawo maaha qofka marka qur-aanka lagu akhriyayo ma la weydiin karaa yani ma kugu tufaamiyaa talo saasaa loo jeedaa sabama mushkilad male hal ardaygk inaad tirahdo qofkii aan kugu tufaa yani wax basiya ma laha adigoo waxbaba maarata weydin aad ku tuftana iyaduna de waa caadi waa ixsaan aad u samaynayso qofka marka qur-aanka lagu akri waaye wuxuu yidhi suuratu yaasiin maxaad ka og tahay sida laysugu dabiibo waxba kama og miyay ka sugan tahay inuu dadka waalwaalan uu yaasiimi jiray anigu ma ogi taana waxba oramhay wallahu aclam